الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad idiin salaamaya dhammaanteen waxaynu ku faraxsannahay inay noo suurto gashay ilaahay fadligiisa oo caawa aynu bilaabayno barnaamijka wacyigelinta ee sanadkii aynu masaajidka marku ku samayno mararka qaarkoodna laba jeer baabaynu baynu dhex gelinnay muddo sannadaa baynu soo wadnay sanadbana waxa aynu qaadanaynay duruusta iyo casharada aynu isleenahay ummadiina waxbay u taraysaa waxyaabaha aan xasuusto sanadihiina soo maray casharadii aynu soo qaadanay waxa aan xasuusta oo ka mid ahaa wacyigelintii sanadkii kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddonkii ama laba kun iyo afar iyo tobankii aynu halkan ku qabannay ururaad badan ka tagtay runtii oo ahayd xanuunada ummaddeenna haya oo ay ka mid ahayd inay culimmadu ka waranto qabyaaladda ay ka warramaan balwadaha ay ka waramaan aflagaadada ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa lagu sameeyo iyo cayda waalidka iyo cayda dhammaanteed isla joogta guurka iyo dhiirigelintiisa tahriibka xanuunadii ummadda oo ilaa labiyo toban qodob oo ka mida aynu soo ururnay aynu gallay dabeedna aan aada u xasuusta habeenadii noo dhammaatayba sheekh dirir iyo culimo kaleo anu aan ku jiray intaanu halkan ka dhaqaaqnay inta aanu la tagnay ilaa bariga aanu la soconnay waxaa kaloon xasuustaa mid kale oo aynu ugu magac darnay atacaawun iskaalmaysiga iyo ummaddu inay wax istarto oo aynu ku beegnay wakhtigii abaara sanadkan waxaa loo doortay in laga warramo saamaynta warbaahintu ku leedahay qofka iyo bulshada warbaahinta marka la qeexayo oo ah adeega loo isticmaalayo war laga rarayo jiho oo cid kale ama jiho kale loo rarayo iyadoo loo isticmaalayo qaababka kala duwan ee warbaahinta sida telefishinka raadiyowga joornaallada magasiinada internetka baraha bulshada ee kala duwan facebookyada whatsapka yutuyubyada iyo waxa la midka ah warbaahintu waa seef laba af leh marba halkii loo adeegsadana wax ka fulinaysa haddii xagga wanaagsan loo adeegsado xagga wanaagsan bay u soconaysaa bulshadaasi lagu jiheeyey haddii xagga xun loo jiheeyena xagga xun ayay u jihaysanayaan warbaahintu waa ta caalamka maanta ka yeeshay in caalamku uu noqdo qarya sagiira magaalo qudha oo yar oo kooban oo qofba dacal ka joogo oo uu dabadeedna caalamkii oo dhan kala socdo warbaahintu xaqaa'iqda runta ah way caddayn oo way muujin kartaa xaqiiqo jirtayna way dumin kartaa marka si xun loo adeegsado waxa ay raadaysaa waxbarashada waxa ay raadaysaa caafimaadka waxa ay raadaysaa arrimaha bulshada waxay raadaysaa arrimaha diinta sidaas darteed walaalayaal habeenadan kooban waxaa lagu soo bandhigi doonaa qaybo ka mida warbaahinta oo dhinac laga istaagayo waxaa ka mida qaybaha aynu ka hadli doono ta uu sheekheena sheekh maxamed sheekh cumar dirir caawa ka warrami doono oo bal in la eego ama in sharciga lagu miisaamo warbaahinta oo loo bandhigo sharciga waxaa ka mid ah duruusta aynu qaadan doono dhibta iyo dheefta ay leedahay warbaahintu maxay dhib leedahay maxay dheef leedahay oo lasoo bandhigo waxaana isagu habeen dambe inooga warrami doona asheekh adoctor saciid maxamed faarax waxaa ka mid a casharada runtii inoo soo socda ee lagu eegi doono in lasoo bandhigo si gaara marka loo adeegsado marka loo adeegsado warbaahinta fidinta diinta iyo dhaqanka iyo akhlaaqda suuban waxaa inoo geli doona sheekheena sheekh cabdiraxmaan axmed aw cabdi sheekh cabdiraxmaan aw axmed aw cabdi waxaa ka ah duruusta aynu qaadan doono in qaybaha warbaahinta qaybaha baraha bulshada laga waramo dhallinyartu way iska garanaysaa bal lagu macaaneeyo oo xawaash looga dhigo casharadeenna socda waxaa ugu dambayn doonta raadaynta baraha bulshadu ku leeyihiin nolosha si guud iyo dhallinyarada si gaara oo uu soo bandhigi doonay isagana sheekheenna sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun culimmadii waa laydiin soo xulay idinkuna dhigihiinaad soo xulaysaan waad furaysaan dhagaha unbaad ammaanaysiinaysaan kharashna ma jiro dhagaha unbaad ammaanaysiinaysaan culimmada dabadeedna si aad u xiisaynaysaan ee masaajku u buuxo waan arkayaa laakiin dadka isticmaala maanta waa idinka dadka ugu badanna waa idinka dadka la doonaye lagu shubayo bal waxa ka wanaagsan iyo waxa ka xunna waa idinka waxaa la doonayaa sheekhu marka uu kugu akhriyo ee uu kuu sheego inaad calaamadaysato qalin iyo buug haysato ama xaashi aad ku qorato dabeedna saaxiibadaadii kale aad u sii gudbiso intaana khayr aad ku doonto sheekha waan ka dhooqeeyey intaana maan jeclayn inaan wado sheekha ayaan uga baxayaa isagu waxa uu ka warrami doona aliclaam wa dawaabiduhu sharciya sharciga warbaahinta iyo xeerarka islaamka u dejiyey ama in loo bandhigo lagu miisaamo maxay bal warbaahinta xagga sharciga islaamka sheekhaan uga baxyaa falyatfadal mashkuura wajazaakum allahu khayra alxamdu lilah wahanaau lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahm wاftax calayna bimacrifati اlcilm وxasن أkلاaqna bاlxilm وsahil lana abwaaba fadlik وانshur عlayna min khaza'ini raxmatika ya arxam الraaximiin إkhwaanii وأxbaabii fi اllah aلsalaamu عalaykum وraxmat اllahi وbarakaatu intaa kadib maadaama hordhaca uu sheekh maxamed sameeyey jazahu اllahu khayra toos baan u geli doonaa mowduuca igu qoran oo ah al aliclaamu wa dawaabituhu sharciya warbaahinta iyo qaydadka ama shuruudaha ama dabarada ay shareecaddeena islaamku u xidhay iyadoo mawaadiicdaa kalena kollay dee culimmada iga dambaysa insha allahu ay ka hadli doonto waxaana waxaynu isugu sheegaynaa in la dhaqan dhaqangeliyo dhegaysi aan dhaqan lahayn waa xujo marka qofka wax loo sheego uu ka jaahil ahaa macnaheedu waxa weeye qofkaa u sheegay inuu la mustawo yahay oo uu la aqoon yahay oo hadduu aakhiro hadduu gafe aan aakhiro loo cudurdaarayn waa caalim buu ku noqday markaa idan markaa waxaa laga maarmaana mawaaqifta diiniga markaynu wax isaga sheegno inuu qofku ku xisaabtamo maadaama macluumada iyo aqoontaa uu qaatay inuu dhaqan geliyo allaahuma ajcalnaa min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah allah waxaan ka baryayaa inuu inaga dhigo ka sheegaya iyo ka loo sheegayaba kuwa dhagaysta wacdiga waanada ee dhaqangeliya saddex qodob ayaynu labadaa qodobkaa hore ee waxa uu sharcigu ka yidhi intaynaan sheegin laba qodob oo yaryar baan ka horraysiin lahaa hordhac ahaan ka hore waxa weeye tacriifu liclaam ka labaadna waa taariikhu liclaam maadaama aan ahay qofkii ugu horeeyey ee nadwadda bilaabay bal in tacriifka tilmaan laga bixiyo tilmaantiisu tacriifka waxa weeye camaliyatun bayna طarafayn yursilu axaduhuma lilaakhar dimna qaalabin mawduuci bihadafi اta'hiiri calayhi marka lasoo soo gaabiyo waxa weeye laba daraf oo arrin dhex marayo ama war dhex maraya ay isgaadhsiiyaan iyo wax sheegmo ujeeddaduna ay tahay qofkaa wax loo sheegayo in waxaa loona gudbiyo oo la gaadhsiiyo laguna saameeyo oo saamayntiisuna ay gaadho tacriifkaasi markaa wuxuu caam yeelayaa tacriif waxa weeyaan shayga laga warramayo tacriifka tacriifkiisa waxaa ka warramaa cilmu almantiq almantiqiyiin baa sharxa waxay idhahdaan tacriifu tacriif maa yaqtadii tasawuruhu tasawura almucarafi aw imtiyaasahu can hayri waa shayga marka laguu sheego wixii lagaaga warramaya aad garan karto iyo waxa uu wax kale kaga duwan yahay shayga marka la tacriifiya ama la tilmaamaa xukumka iyo tafaasiishana loo gudbaa si aanay uga dhalanin alxukmu cala shay farcun can tasawurihi si ay uga dhalata baan leeyahy oo marka shaygii la gartaabaa tafaasiilna laga bixin karaa marka macluumaad baa cid la gaadhsiinaya ujeeddaduna waxa weeye ciddaa ah, inay saamayn ku yeelato waxaa la gaadhsiinayo oo sidii la doonayo wax loo gaadhsiiyo shar iyo khayrba uu noqon karaa markaa waxaa la gaadhsiiyey waxaa markaa loo gudbayaa atacriif alislaami liliclaam warbaahinta ama baahinta iyo wax gaadhsiinta cid wax la gaadhsiiyo sida uu islaamku u yaqaanaa waxa weeye taswiid uljamaahiir bisifatin caama bixaqiiqi diin اlislaami almustamidati min kitaabi illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam bisuuratin mubaashiratin wagayri mubaashira waa ummadoo wax la gaadhsiiyo waxaa la gaadhsiinayaana uu yahay wax wanaagsanoo diinta sal ku leh wax walba dadka lama gaadhsiiyo dowshadii iyo dulmiyee waa wax wanaagsanoo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sal ku leh si toosah iyo si dadbanba labadaba loo gaadhsiiyo kitaabkeenna qur-aanka ah waa shay asaas u ah iclaamka isaga asaas u ah oo arkaanuul iclaam ama tiirarka iclaamka iyo wax isgaadhsiintu ay ku salaysan yihiin isagaa laga helaya waa mursil iyo mustaqbil iyo risaala qof ciddii mursilka ahaydee wax soo diraysay iyo mustaqbilkii qofkii waajahaya waxaa loo sheegayo iyo fariinta laftigeediiba markaa waxyigu wuxuu aada u cadcadeeyey iclaamkiisana uu ku soo bandhigay risaaladda islaamka wax la gaadhsiiyey cidna waata ugu miisaan badan rusushuna waxay ahaayeen kuwii dadka gaadhsiinaya waxyiga ilaahay uu soo dhibay subxaana wa tacaala rasulan mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul wa kaana allahu casiisan xakiima waa rusul mubashiriinah oo dadka waxay gaadhsiinayaan waa bushaaro ciddii aqbasho xaqa iyo digniin ciddii diidda xaqa iyo wanaagga si taasi ay ugu noqoto in loo xujo dhammeeyey dadka innamaa anta mundir walikulli qowmin haad adugu waxaa tahay nebi maxamed oo dadka midu digaya oo iclaamkii ugu qiimaha badnaa iyo warkii ugu wanaagsanaabaa dadka gaadhsiinaysaa ummad walibana waxay lahayd mid u digooo digniinta gaadhsiiya marka waa kitaabun iclaam istacaana biluqati alfasiixati alqaadirati calaa ta'hiiri alquluubi waalcuquul fa huwa xaqiiqatun iclaamiyatun khaalida kitaabkan aynu haysannaee waxyiga ah ee ilaahay uuna siiyey sidii ilaahay uu ku soo dejiyey aynu ku haysanee wax isbedele aanu ku dhicin waa wax la gaadhsiiye ummad macrifadii aqoontii ugu qiimaha badnayd weeye oo wax iclaamiya ah ama fariin iclaamiya ah oo cid dadka la soo gaadhsiiye waaraysa weeye ilaa an yaria allaahu larda waman calayha khasaa'is liclaam lislaami iclaamka islaamigu markaa waxyaaba u gaara buu leeyahay oo wuxuu noqday caqadiyun wa cilmiy caqiide iyo cilmiba dadka wuu sidaa waana labada ugu qiimaha badan dadku waxbaanu iclaaminaynaa inta idhaahdaan bay iska nacnacleeyaan ama wuxuun iska yidhi idhaahdaani caqiide iyo cilmi qurux badan oo wada socda kitaabkanaa dadka soo gaadhsiiyey iqra' baa ilaahay uu ka bilaabay suuraddii ugu horreeye soo degtay akhri oo dadka gaadhsiiday ka dhigantay wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh waa iclaamin dadka waxaa la soo gaadhsiinayaa waxyigaa iyo manhajkaas ee ha la raaco waa xorun bisharafi alghaayati waalaadaab iclaamka islaamiga waa mid xor ah oo wixii xalaala buu xor u yahay qofku hadafka loo socdaana waa mid sharaf badan aadaabna ku salaysan iclaamun qaa'imun cala sidqi iclaamka islaamigii wuxuu kaga duwan yahay iclaamyada kale waa mid run ku salaysan yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wakunuu maca asaadiqiin iclaamka ilaahay uu bixiya waxa weeye alla kacabsi iyo run ha ogaado iclaamun waaqiciyun fi lmanhaj fi lmanhajiya tubta la marayaa waa midaan khiyaali ahayn sida diimaha kale ee la bedbedelay ee diinta nasaaradu ay ka mid tahay ay tahay waa mid waaqici aan ahayn oon ka dhaqangeli karaynin dadka iyo dalka dhexdooda laakiin manhajkan ilaahay uu iclaamiyuu soo bandhigay khasaa'iskiisa waxaa ka mid ah inuu yahay mid waaqiciya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar waa shumuuliyun waxuu ka tegaya male meel kastaoo nolosha uu ka iclaamiyey waxay noqotay meel uu dadka ka saxayo oo laga toosinayo oo laga tilmaamayo khasaa'iskiisa waxaa ka mida ah yatamayazu bialthabaati waalmuruuna waa iclaam waxa uu sheegayaa aanu iska hor imanaynin laakiin uu yahay mid sugan waa sugan yahay naxariis iyo dabacsanaadna wuu ku salaysan yahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin multasimun biqiyami alislaami wa tacaaliini tilmaamaha uu bixinayo iclaamkan islaamigaahi waa mid akhlaaq iyo aadaab iyo anshax wanaagsan ku salaysanoo wax kastoo fiican ayaa dadka la faraya ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ina caradna alamaanata cala alsamaawaati walardi waljibaal ila akhir laaya bani aadamku markaynu intaa kaga soo gudubno iclaamka islaamiga iyo guud ahaan tacriifku ama tilmaanta uu leeyahay waxaan la baahinayo waxaynu u gudbi lahayn bal marxaladaha uu soo maray nash'atuhu wa tatawuruh waa qodobkii labaad oo ah taariikhda iclaamka ma in wax la baahiyo oo cid la gaadhsiiyo wax taariikhda ay lahayd iyo goorta ay soo bilaabantay arrintaas waxay soo bilaabantay mundu bad'i lkhaliiqa markuu ilaahay khalqigan bilaabayba ama uu makhluuqaadkiisa abuurayba siiba dadkan xilka la saaray ee jinka iyo insiga iyo malaa'igta wakhtigaaba uu soo bilaabmay iclaamku liannahu min asaaliibi itisaalin bayna albashar waana dariiqooyinkii lagu wada xidhiidhayay oo insaankii wuxuu noqday makhluuqun ijtimaaci yaxtaaju ila atacaaruf bani aadamkeennani waa mid aan cidla joog ahayn laakiin wehel u baahan iyo war sidaa daraaddeed waxa uu noqday mid markii uu abuurmayba iclaamkana waa loo bilaabay soomaalidu way ka maahmaayeenoo waxay idhaahdeen wax loo haraado warbaa u weyn wax loo oomo ama haraad kuu qabto warkaa u weyn bay idhaah waxaa laga yaabaa iminka war xiisa badani haddii uu ka baxayo iskriimka ama uu lagu soo bandhigayo ama hadal laguu jeedinayo halkana raashin laguu soo dhigo inaad raashinka dambaysiiso oo aad tidhaahdo bal horta warkaa ka yara bogo markaad isaga dhammayso kadib baad raashinka dhadhamin doontaa waxa uu ka mid yahay shahawaadka ama rabitaanada qofka bani aadamka ilaahay uu ku abuuray ayaa waxaa ka mida in uu noqdo in mid u baahan in wax loo sheego wax la ogeysiiyo wax la iclaamiyo waayo insaankii ma aqoon baa u asala mise aqoon dara u asala asalkiisu waxa weeye inaanu inuu aqoon daraa u asalta ilaahay baa wuxuu uhi innahu kaana daluuman jahuulan waa mid jahuul ahoo jahliga asalu ah saa daraaddeed buu macluumada iyo cilmiga aad buu ugu baahi badan yahay taas markaa waxay keentay bilowgiiba markuu ilaahay khalqigan abuuray siiba aadamaha ayaa u soo bilaabayba aqoontii si ay wixii ay doonayaan u gartaan yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu tacaarufkaasi iyo isbarashadaasi waxay la xidhiidhaa iclaamka iyo wixii kaga dahsoonaa dadkan kale inuu qofku garto arrintani waxay baaris ku tahay ama ay ka muuqanaysaaba ugu horeynba abuurkii ilaahay uu abuuray nebi aadam calayhi salaam markuu ilaahay nebi aadam abuuraya iclaan buu bixiyey oo malaa'igta ayuu ogeysii siiyey suuratu lbaqara sida aada bilowgeeda ka akhriyayso waid qaala rabuka nwaid qaala rabuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa inuu abuurayo mid dhulka ku tarma oo aadam iyo awlaaddiisa ah ogeysiiskaasuu ilaahay siiyey malaa'igta oo ogeysiiyey ah, sidaa daraaddeed baa haddana iclaamka kale raacday raacay wuxuu noqday in aqoon la siiyey nebi aadam calayhi salaam aqoontaasoo isagana uu ay ka sii faa'iidaysteen malaa'igtu oo uu mucallim ugu noqday waxaa markaa halkaa aynu ka arkaynaa baahida kollayba loo qabo warka inay badan tahay maadaamay badan tahayna inuu saxnaado islaamku uu ka taagan yahay iclaamku wuu sii tadawuray oo akhbaarta iyo warka la isgaadhsiinayaa way sii gudubtay intii aan la helin qoraalka iyo waxyaabahan la daabaco waxa waxa la isku gaadhsiin jiray dabka iyo qiiqiisa oo maalintiina qiiqaa wax la ysku tusi jiray kolba wixii jira habeenkiina ololka iyo iftiinkaa la ysugu baaqi jiro wax la ysku tusi jire wal walajraas caroog la afuufo iyo dawan la garaaco waxyaab wakhtiyaara qaarkood ba iclaan iyo laysku wal walishaaraat iyo waxyaabo la isu tilmaamo oo tilmaamo la bixiyo oo qofku markuu halkaa ka soo baxo ee uu calaamada samaynayo calaamadahaasi ama colaad bay sheegayaan ama nabad bay sheegayaan ama yeedh bay sheegayaan oo kuwa kuwan yidhaahdo had iyo jeer calaamaddu waxay u taagan tahay kun kelmadood macnihii ay bixin lahaayeen waxaa haddana la isticmaalay annaxtu waalkitaabatu cala aljudraan in gidaarada wax lagu qoro gidaar baa mar wax la ysugu qori jiro oo la ysku iclaamin jiray siba marka dagaalada iyo taariikhdooda si loo ogaado dagaalka ayaa ku guulaystay goormuu dhacay cidda ka qayb gashay maxay ahayd dhagaxaa lagu qori jiro oo lagu naqshadayn jiray liljyaali alqaadima qarniyada dambe si ay ugu noqoto waxay wax ka faa'iidaystaan arrintaasina waxay ka muuqanaysaa meelihii ay faraacinadu deganaayeen iyo ciraaq oo taariikh qadiima lahayd iclaamku wuu sii tadawurayoo haddana waxaa la isku dayay bal in wax lagu kala faa'iidaysto xidigaha si wakhtiga loo garto iyo jawiga iyo kolba dabeecadda uu yeelanayo meelaha roobkuu badanaya iyo daaqa iyo safarka sidii loo hanuuni lahaa ee kolba dadka safraya ama beriga ku safraya ama badaha ay markaa tilmaantoodu toosu noqon lahayd waana tee ilaahay ku tilmaamay suuratu naxli markuu yihi calaamaatin wa binajmi hum yahtaduun xidigahaasaa la bartay oo dadka falakiyiinta ay aada iyo aada uga faa'idaysteen si la ysugu ogeysiiyo kolba wixii soo kordhaya iclaamku waxyaabaha uusii tadawuray waxaa ka mid ahaa istishaaratu lwujahaa'i waalxukamaa fii axwaali alqabiilati waalcashiira si dadka had iyo jeer loo kala barto iyo deegaamada dadka aqoon-yahanka ah iyo madaxda dhaqanka ayaa mar kooras bixin jiray oo da'yarta iyo kolba qarniga soo kordha ayaa la iclaamin jiray oo waxaa la bari jiray ummadaha adduunyada ku nool iyo qabaa'ilku sida ay kala yihiin iyo dadka markaa aqoonta leh ayaa had iyo jeer u iclaamin jiray da'yarta wax doorku soo maray waxau ahaa addowru tacliimi aladii yumaarisuhu lmutakhasisuuna litanshi'ati siqaar markii dambena waxbarashadaa soo korodhay in dadkii wax la baro oo aqoon la ysku soo hagaajiyo loo iclaamiyo taasoo ay ku faa'iidaysan karaan waxyaabo badan oo wixii hore iyo waxa soo socda labadaba leh cahdigii yoonaaniga ahaa ama gariigu calankiisa uu taagnaa ee xadaaradda uu lahaa waxay wax ku iclaamin jireen bilmunaaqashati waalkhitaaba bicardi ta'hiiri fi nnaas had iyo jeer waxay aada u yaqaaneen cilmiga falsafadda la yidhaahdo iyo munaaqashada iyo doodaha taana waxay uga jeedeen wixii ay doonayaan dadka inay qaadsiiyaan oo ay u iclaamiyaan iyo awoodda ay u leeyihiin khataabada iyo falsafadda cahdigii ama wakhtigii reer yurubku ay iyaguna awoodda lahaayeen nooc jadiida baa soo muuqday ama nooc cusub oo iclaamka ah iyo in wax la baahiyo kaana waxa faafin jiray nimankii masiixiyiinta ahaa ee mubashiriinta isku sheegi jiray inay dadka u bushaareeyaan markaa waxay isu raacin jireen inay dadka aqoon siiyaan ama taariikh uga warramaan ama caalamka wax uga sheegaan iyagoo u dhex raacinayay diinta masiixiyadda iyo diinta kiristanka iyo wixii ay qabto mutakhasisiinta dadka taariikhda ka qoraana waa had iyo jeer waxay u yaqaanaan aliclaamu diini iclaamka diiniga ahay sheegayaan waxa uu ahaa kaa masiixiyaddu ay faafin jirtay jaahiliyaddii islaamka ka horraysay ee carbeed laba siyood bay iyagu isugu cilaamin jireen mide waxa uu ahaa aliclaamu daakhili iclaamka gudaha ee carabtu dhexdooda ay wax isku gaadhsiiyaan oo ahaa can ariiqi eh, shicri waalkhataaba waalnadawaati waalaswaaq afar meelood waxay isaga cilaamin jireen nimankii carbeed ee nebi maxamed uu ka soo dhex baxay calayhi salaatu wasalaam ee ku sugnaa shibha aljasiira alcarabiya iyo hareeraheeda midigabayga ahayd innaga laftigeenu dee taa waynu lahaynoo suugaantu waxay had iyo jeer ahayd iyo gabaygu wuxuu ahaa wax wax la ysku cilaamiyo oo la isku gaadhsiiyo kolba wixii jira idaacaddii wakhtigaa jirtay buu ahaa waxa sidoo kale ay aada u lahaayeen waxaa la yidhaha alkhataaba in aftahanimada iyo codkarnimada iyo afkumaalka markaasaa had iyo jeer shayga loo yaqaano khudbadaha ayaa isaguna wax lagu gudbin jiray meelahay wax ka qaadan jireen waxaa ka mid ahaa nadawaadka in kulama la ysugu yimaado oo kulamadaa wax badan lagaga sheekaysto si raggii hore iyo ragga dambe ay isugu arkaan waxaa ka mid ahaa meelaha wax lagu iclaamin jiray aswaaqda suuqyada oo waa kii nebigu soo baxay calayhi salaatu wasalaam iyadoo ay jiraan suuqyo caan ahaa oo wax lagu kala iibsan jiray oo laga gabi jiray oo laga khudbadayn jiruu ka mid ahaa cukaad iyo majinna iyo dulmajaas suuqyadaasoo dhammi suuqyada had iyo jeer tartanaa ka dhici jiray iclaamka lagu soo bandhigaya wixii sanadkaa la dareemayo cidda gabay wanaagsanaata ama fasaaxadda iyo aftahnimada ku sarraysa waxaa la suri jiray taariikhdooda iyo gabaygooda kacbadaa laga laalaadin jiray arintaasina waxay ahayd wufuudda xajka imanaysa iyo ummadda halkaa kusoo biiraysa ayaa la iclaaminayay oo la ogeysiinayay bal cidda ku guulaysatay sanadkaa isaga ah aftahanimada iyo shicirka qaybtaasi waa iclaamka daakhiliga ee ay lahaayeen carabtu al iclaamu alkhaariji baa jiray iclaamkii markaa isaguna dabadda iclaamka dabadda waxay wax ku gudbin jireen tijaarada watisaalu alimaaraati almujaawira ee ganacsiga marna xaggan yeemanta rixlat ashitaa'i wasayf sidaa qur-aankada ilaahay uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala markay xaggaa koonfurta tegayaanna war bay geyn jireen warna way ka soo qaadi jireen xaggan shimaalka iyo waqooyiga iyo yurub markay tegayaanna ganacsigaasi waxaa la socon jiray akhbaar iyo iclaam sidoo kale waxay la xidhiidhi jireen oo ay iclaamka ku gaadhsiin jireen shayga loo yaqaano imaaradaha boqortooyooyinkii reer faris iyo reer ruum ee bershiyanka reer eraan iyo reer yurub iyaguna waxay lahaayeen boqortooyooyin ku dhowaa carabta oo jaar la ahaa kuwaana iclaamkooda khaarijiga waxbay ku gaadhsiin jireen waxna way ka soo faa'idaysan jireen sidoo kale yuhuuddii madiine deganayd iyagana waxbay ka soo isdhaafsan jireen intaa kadib waxay u soo gudbeen idaacaddii wakhtiga ay lahaayeen jaahiliyaddii carbeed idaacaddaasoo ahayd in kolba la diro nin cod dheer oo dhawaaqa oo mutanaqila ah, macnaha dhaqdhaqaaqaya oo mar magaaladan u tegayaa mar kale magaalada magaalo waliba waxay yeelanaysaa intaasoo mu ama intaasoo ninoo u xogaysiiya wixii akhbaarta soo kordha waxaan filayaa dee odayaashii malaha waaweynaa wakhtigan way nagu yaraadeeno waxaa jiray magaalada inaynu joognaba wakhti idaacaddiisu ay ahayd ingiriisku sameecad sameecaduu dhigi jiray halkaa telesom dhex horteeda oo woodhaq iyo waxba u yaqaaneen marka sameecadaasaa maalinba wixii magaalada loo sheegayo ayaa laga sheegi jiray kolkaasaa dadku intay ku soo ururaan ayaa warka halkaa laga qaadan jiray marka iyaguna waxay lahaayeen nin cod dheer oo maanta waxaasaa jira waxaasaa soo kordhay safarkaasaa imanaya dagaalkaasaa dhacay wafdigaasaa imanaya waxaasi ogeysiin jiray dadkoo idaacaddii wakhtigaasay ahayd islaamkeennu markii uu yimi waxyaabahaa wax la isugu gudbiyo qaarkood wuu daayey qaarna meeshu ka saaray kuwayaaluhuu daayey waxaa ka mida gabayga iyo shicirka inkastoo dadka muslimiinta ahi ay u han weynaayeen mar walba qur-aanka kariimka ah oo waxa u qiimo badan ay isku mashquulin jireen qur-aanku ahaa laakiin haddana gabaygana isagana waxbaa la isugu sheegi jiray wixii gabay ahee markaa cilmi xambaarsanna waa la qaadan jiray waxa islaamkeennu uu daayey shayga loo yaqaano al-khataaba ee khudbadda la jeedinayo oo saamaynteeda ku leh bulshada had walba iyo wakhtigaa weliba ummadda carabeed oo qoraalku aanu u badnayn dhexdooda laakiin sideennoo kale hadalka aada u isticmaali jiray ayaa khadaabadii iyo aftahanimadii iyo codkarnimadii inay wax isku gaadhsiiyaan loo daayay waxaase diinteennu ay markaas ku dadaashay inay dadka u caddayso kayfiyada u wanaagsane warka laysugu gudbinayo oo ha la daayo wasaa'ilka ama hababkaa la isticmaalaye waxa loo sameeyey lifaaq iyo dabar siduu ilaahayba xusay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah fii suurati nnisaa waidaa jaaahum amrun min almni aw alkhawfi adaacuu bihi walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum macnaha aayadda waxay caddaysay alidaaca oo aayadda keliya qur-aanka si cad u sheegtay idaacadda adaacuu bihi markaa waxay baahinayaan waxaan loo baahnaynoo nabadgelyada iyo cabsida ku saabsan bay baahinayaan iyagoon ehelkeedii ahayn ilaahay waxa uu leeya waxaana haboonaa ehelkeedu inuu baahiyo akhbaarta iyo wararka oo istinbaad lagu sameeyo oo warka la kala shiilo oo la kala shaandheeyo oo laydhaha waxaasina wuxuu um, ku haboon yahay in la sii daayo waxaasina inaan la sii daynin iyagoo ula soo noqonaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ciddii aqoon leh abrasu dacaa'im aliclaami fi lcahdi alislaami wakhtigii islaamka meelaha warka laga qaadanayay ama rasuulku uu soo baxayay sala allahu calayhi wasalam ama uu soo baxayba waxa ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadii iyo wararkii ka soo yeedhayay nimankii kitaabka lahaa oo waxay sii sheegi jireen yuhuuddu ay kasii warami jireen iyagoo kitaabkooda ka faa'iidaysanaya inuu aakhiru samaanka soo bixi doono nebi carab ka soo baxaya oo tilmaamihiisu ay caynkaa iyo caynkaa yihiin marka waxay gaalada kale ku odhan jireen isagaa nooga kiin hiilin doona oo aanu garabsan doonaa iclaam la helay buu wakhtiga ahaa inkastoo markii dambe ay ka baxeen wixii ay sii sheegayeen islaamka dabeecaddiisu waxa weeyaan in la baahiyo wixii ilaahay uu dadka u keenay subxaana wa tacaala oo sida ugu fiican loo gaadhsiiyo taana wixii nebiga la faray bay ahayd aldacwa aljahriya markii dacwadda laydhi kor u qaad fastac bimaa tu'mar balay waxaa lagu farayo istaac ku samee macnaha caddee iclaami ha qarinin ammaanadan ummadda gaadhsii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabuu islaamka ku baahiye waxaa ka mida dhaqdhaqaaqay samaynayeen isaga iyo asxaabtiisu iyagoo tegi jiray gobollada iyaga oo wufuudda qaabili jiray siday xaqa ku iclaamin jireen qayb ka midabay ahayd suuqyadii carbeed ayuu tegi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo iclaamka dadka u baahinaya diinta ilaahay uu ku soo diray waxyaabaha islaamka lagu iclaamin jiray bay ka mid ahayd shayga loo yaqaano xawaadidka muhiimka ama dhacdooyinka cajiibka ah ee layaabka badan oo dadka loo soo bandhiga sida ugu waafisan sida taariikhdii al-israa walmicraaj uu lahaa al-israa walmicraaj oo wax layaab badan ahaa dadka wax badan bay soo jiidatay qisadaas oo ay quluubtooda qancisay oo ay islaamka sabab ugu noqotay waxaa ka mid ahaa sulxulxudaybiya heshiiskii xudaybiya ee ilaahay uu fadxiga ku tilmaamay waxaa ka mid ahaa khasawaadkii iyo dagaalka dagaaladii dagaal kastuu rasuulku gala sala allahu calayhi wasalam diinta islaamka iyo awooddeeda iclaam buu ahaa waxaa ka mid ahaa irsaalu lwufuudi ila alkhaarij siduu nebigu u baahin jiray calayhi salaatu wasalaam diintana ma uu ku iclaamin jiray waxaa ka mid ahaa inuu wufuud diro oo u diro dowladaha jaarka iyo qabaa'ilka iyadoo waraaqa u dhiibayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasoo caan ahayd oo wufuuddii la diray qaarkood la dilay qaarkoodna ammaanadii ay u guteen sidii la doonayo waxaa jiray shay loo yaqaano maraakis walmaxadaat aliclaami alislaami laamka islaamiga ah wuxuu lahaa xarumo laga baahiyo xarumaha waxaa kow ka ahaa daar alarqam ibnu abilarqam asxaabiga magacaa la odhan jiray gurigiisa waxay isugu iman jireen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa marba wixii jira iyo waxa la doonayo iyo wixii ilaahay soo kordhiyey iyo wixii muhiima halkaasuu rasuulku asxaabtiisa ku gaadhsiin jiray markii ay dacwaddu sirahay meelaha wax laga baahin jira maxadaadka waxaa ka mid ahaa albeyt alcatiiq kacbada iyo baytullaahi alxaraam oo wufuudda had iyo jeer xajka yimaada iyo cumrada ayaa halkaa iman jiray markii dacwadda la yidhi rasuulka kor u qaad sala allahu calayhi wasalam halkaasuu ka gaadhsiin jiray guud ahaanba waxaa ka mid ahaa maxadadaha iclaamiga ah ee rasuulku dadka wax ka gaadhsiinaya masjidka oo dee adaankii iyo salaadihii iyo shirarkii iyo kulamadii cilmiga ahaa iyo ay ka soconayeen waxaa ka mid ahaa maxadadaha iclaamiga bacdulbuldaan waddammada ama magaalooyinku iskumay mid ahayne meelaha qaar baa caan ku sii ahaa in akhbaarta aada loo gudbiyo sida maka madiina kuufa basra shaam maqrib andalus iyo yaman meelahaasoo dhami xarumaha ahdaafta iyo iclaamka islaamiga laga baahiyo ayay ka mid ahaayeen waxyaabaha wax lagu baahin jira waxaa ka mid ahaa almunaadaraat wa tabaadulu alxujaj min ajli iisaali almacluumaati waliqnaac waxaa jiray munaadaraad iyo dood cilmiyeedyo ay qaban jireen dadka muslimiinta madaxdooda culimadooda iyo acyaantooda doodaa la qabanaya doodahaasi waa kuwo diin iyo dunyaba laga hadlayo dad aada u badan oo tobannaan kun oo ah baa soo fadhiisanayay waxaa la soo qaadan jiray xujooyinka caqli iyo cilmiba leh dad qanciya halkaa waxaa laga qaadan jiray macluumaad aad u badan iyo wax ummadda lagu qanciyo markaynu taariikhdaa ka soo gudubno waxaanan iyada wax badan ku dheeraanaynin casrigan aynu joogno iyo iclaamku halka uu marayo oo waxyaabuu ku bilaabmay bee ka mid ahay daabacaad in wax la qoro kadibna la daabaco talagaraafka wixii la odhan jiray raadiyowga telefisyoonka iyo jaraa'idka iyo dayax gacmeedka iyo hadda oo la marayo in dayax gacmeedkii laga sii faaidaysta waxaa internetka la ydhaahdo ee rag badan ay culimo badan ay ka hadli doonaan insha alla ama qolyaha iga dambeeya insha allah ay ka hadli doonaan waxaan ku soo khatibi lahaa taariikhda iclaamka intaynaanu gelin dabaabidka sharciga ah ina ogaataan doorka ay ku leeyihiin yuhuuddu iclaamka caalamiga ah ee casriga aad bay arrintaasi muhiim u tahy nimanka la yidhaahdo reer banu israa'iil ama yahuuddu saamayn aada u weyn bay ku leeyihiin casrigan aynu joogno iclaamka ama waxa wax lagu baahiyo iyo meelaha laga baahiyo daraasaduhu siday sheegayaan dee waynu ogsoonnahay oo dowladda u xoog badane sidaa loo eego waxa ka mid ah waxa waxaa lagu tilmaamay inay casrigan tahay maraykanka meelaha wax laga baahiyo boqolkiiba konton yuhuuddaa leh boqolkiiba kontonka kale soo hadhayna iyagaa saameeya oo aanay dhaafi karin taasi markaa waxay sababtay inay jiheeyaan siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo ciddii la doonayo iyo ciddii la diidayo wax badan inay saamayn ku yeelato meelaha ay dhul badan bay saameeyeen ay ka mid tahay manaahijta waxbarashada buugaagta la qorayo sida loo rabaynayo dadka soo socda macnaa dee bugaagtii laga faa'idaysan lahaa dhaqaalaha waxaa kaloo dhan iminka kama hadlayno laakiin arrintaasi waa arrin ay tahay in la ogaado iclaamka caalamiga barigiisa iyo galbeedkiisaba sida loo daraif garaynayo ama loo jahaynayo iyo meelaha laga maamulo iyo maxadadaha iclaamiga ugu waaweyn iyo filimada meelaha lagu sameeyo hollywood ay ka mid tahay iyagaa gacanta ku hayeen nimankaas waxa ay gacanta ku hayaanna dee waa la ogsoon yahay sunta ka soo kabacaysa alyahuudu fi lqur'aan qur-aankeennaa inoo cilaamiyo inoo sheegay yahuudi waxay tahay oo suuratulbaqara haddaad akhrido dee jus wax ku dhowdhowbuu qur-aanku soo bandhiga u iclaamiyey nimankaa muuqaalkooda iyo makhaatirta iyo khatarta ay leeyihiin marka wuxuuna intaa ku baraarujinaynaa qofka muslimka inuu noqdo qof aan iska liqin oo aan iska qaadanin waxa iclaamka ka soo fulaya hadda lagu tilmaamay iclaam caalami oo mucaasira intaa markaan ka soo gudbo waxaan u gudbi lahaa aldawaabitu sharciyatu liliclaam oo intii igu qaybsanayd ahayd ee quyuudda ama dabarrada loo xidhayo marka wax la baahinayo marka wax la baahinayo sharcigu sidee buu u ogol yahay in loo soo bandhigo ama caalamka iyo dadka loogu soo gudbiyo maantana waxaynu ogsoonnahay adduunyadii sidaa sheekhu uu tilmaamay dee magaalo keliya laga dhigay weliba hadda waxay idhahdeen magaalo keliya way sii dhaafta waa maqsin keliya magaaladii intay ka sii yaraatay maqsin baa la imanayaa qaaradaha ka australiya iyo ka ameerika iyo ka afrika iyo ka waqooyiga waxay isugu imanaysaan maqsin kaa yar markaa qofkii waxaad weydiinaysaa halkeed joogtaa iminka iminka halkeed joogtaa ma garanay siduu halkan jooga iyo halka u ushaysay inuu joogo kayntaas ballaadhan ee qurfadda keliya ah ayaa lagu soo ururay sidaa daraaddeed waxaa loo baahinayaa si uu khayr u noqdo oonu shar u noqonin dawaabitkan iyo quyuuddan iyo dabaradana loo xidhay ka koobaad waxa weeye ijtinaabu almacluumati alatii laa jadwaa min nashriha inaan la baahinin wixii la sheegaya ee aan faa'iida ku jirin dadka maxay faa'iida ugu jirtaa waa in la isweydiiyo qofka wax baahinaya waxaanaad sheegayso talow diin iyo dunyo dadka faa'iida ma ugu jirta waa maya ka daah ilaahay baa wuxu uhi wafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan wax khayr oo wanaagsan sameeya nebi maxamed wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam ixris calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa qofiyo wixii ku anfacaya waxaa kaluu leeyahy min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxa ka mid inuu iska daayo wixii bilaa macno ah wax badan oo bilaa macno ah oo aanan iminka halkan ka tirinaynin ayay dadku wakhtigooda ku qaataan adnaha u sheegin adnaha ku mashquulin labada xadiid baa abi hureyraa wariyey dawaabitka waxaa ka mida taxqiiqu lmustaqiyati waannasaaha in la ilaaliyo hufnaanta iyo runta oo maadaama wixii rikoodh gelayo oo kayd uu noqonayo uu dhigmayo qofka adduunkiisa iyo aakhiradiisaba waxa u fiican oo sharaf roon oo waajibna ah wax runa inuu soo bandhigo oo shakhsiyadiisa ilaaliya haddii uu qofku been soo bandhigo dee cajaladihiisuunbaa la ysugu geegeynaya soomeedaa lanag dad badanoo marka la durayo shan sano iyo laba sano iyo saddex sano ka hor hadalladu kala jeediyunbaa la ysugu keenaya iyo shalay maanta markaasuu noqonayaa dhowr qof afar shan qof buu soo baxayaa markaasaa la odhanayaa keedaa tahay shalay saasaa tahay maanta sidanaa tahay waryuhuna waa saas oo kale aadaabtan waxay isugu jirtaa mursilka iyo mustaqbilka qofka qaabilaya iyo qofka gudbinaya labadaba waa inuu ilaaliya arrinta marka haddii aad sidan waxu taxliiliso qofkaagii soo bandhigaya arrimaha berrina si kale u sheegto beenna ku darto arrintaasi waa arrin aad u qoolantee ku xisaabta nebi maxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam calaykum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir waxaa ku dadaashaa runta runtu dadka waxay ku hagtaa samafalka samafalkuna jannadu ku hagaa waxay iska ilaalisaan beenta beentu faajirnimadii alla ka fogaanshahay kugu hagaysa faajirnimaduna naartay kugu hagtaa qofku runtuu sheegaa oo uu ku celceliyaa jeeroo ilaahay agtiisa runle lagu qoro hadduu beenta ku celceliyana ilaahay agtiisa beenaa lagu qoraa bal liiska ilaahay ood ku gashay beenaale liiska ilaahay haddaad beenaale ku gasho ood beenaale weriyo beenaalaa noqoto waxa weeye wax aad iyo aad u khatar badan ummaduna taa hadday kugu ogaato warkaaga cidi dhagaysan mayso meeshaadana cidi daawan mayso samurat bnu jundub asxaabigii la odhanaya allaha ka raali noqdee rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa buu ka warinayaa nebigu waxau idhi habeen bay laba malagi kaxeeyeenoo dad la ciqaabayo la cadaabayay tusiyeen oo caalamka barsakha lagu ciqaabayo waxaa ka mid ahaa qaar ciddiyo dhaadheer oo wejiga sidaa iskaga hiigaya oo wejiga iyo laabta iyo intaa iskaga xoqaya markii aan weydiiyeyna dadkaasi waxay noqdeen dadkii beenta faafinayay dadkii sharafta dadka meel kaga dhacayay waxaa kaloon arkay buuhi mid isagana intuu halkaa canka ama afka dhinaciisa bir laga geliyo lagu dilaacinayo kanina muxuu ahaabaani waxay yidhaahdeen waa mid kadaabahoo yakdibu bilkadbati tuxmalu canhu xataa tabluqa alaafaaq fa yusnacu bihi ilaa yowmi alqiyaama waa qofkii beenta baahin jiray caalamka beenta gaadhsiin jiray weriye qalablabuu ahaayo beentu u daadin jiray caalamka wuxuu doonaba ha uga jeedo marka ilaa qiyaamaha inta la gaadhaya khalqiga ilaahay uu soo saarayo afkii uu beenta ku sheegayuunbaa kolba dhinac loo dilaacinaya marka si aan musiibadaasi qofka ugu dhicin waa inuu iska ilaaliyaa beenta dawaabitka waxaa ka mida ah muraacaatu waaqici ilbay-a waannadar fii xaali lmukhaadabiin in la ilaaliyo deegaanka iyo dalka iyo dadkaad la nooshahay dabeecaddooda inaad ilaaliso oo aanad ku xisaabtamin meelaha kale shisheeye sida wax loo baahiyey adiguna ha u baahin ummadaha shisheeye maanta aynu nidhi iclaamkan hoggaankay u hayaan xalaal iyo xaaraan ma kala eegaan wax fadeexada iyo wax foolxumaa kuma xisaabtamaan suuqooduba wuxuu xaami ku yahay fadeexadda iyo foolxumada in la faafiyaba dee qofkii iclaamka la socday wuu dareensan yahay maalmo dhowey ninkan gebgablaha ee maraykanka madaxee donald trump la yidhaahdo ayaa naagi daba dhigatay markaasay leedahay wuu iga sinaystay weligiiba madax ha warwareejiyo markii dambe tiibay tiifiyada soo fadhiisiiyeen markaasay idhahaan bal siduu kaaga sinayste ka sheekee bal haddee eekada musiibadaa koow markii dambe haddana waxay sawireen boodh weyn oo kan iga dambeeya oo kale ah ayay xubintii taranka oo saddex midab u samaysan mid dheer iyo mid dhexe iyo mid gaaban <laughs> ayay ku sawireen <laughs> markaasaa waxay idhaahdeen alaabtiisu saddexda iyomay u egta kii u yaraabay tilmaantay waxay tihi waa kaasoo kale waaya ninkii la odhan jiray kilintanna kilintanna waa garanaysaan markii dee gabadho ay daba dhigatay tii lahayd iyana wuu iga sinaystay stageka ama mimbarkuisa soo taagay isagoo ilmaynaya waxa la wuxuu yidhaahda garanla yuhuudda waxaan oo dhan ka dambeeya ninkay doonayaan waa la darayfgaray inay rumuudkii lagu wadayay wey waxaan fadeexadan la duubayaa marka hore tan iyaduna alla wuu iga sinaystay marka horaa la sii jaheeyey oo way sii diyaarsanayd waxay soo qaadatay mara ay sidato ay leedahay waa manidiisii marka d n ga ha lagu eegabay leedahay d n e iyo manidan sido labadaasaa laysu eegaya halkaasay ka soo baxaysaa inuu isaga yahay oo hadda shisheeyaha iyo bay-ada ay ku nool yihiin waa noocaasaa laysu fadeexadeeyaa marka ninka waddan islaama jooga oo dad akhlaaq leh oo diin leh inuu dareenkoodaasoo kale ku daydaa waxaad iyo aadu fadeexada weeye oo dhib badan marka bay-ada iyo dadka aada la nooshahay iyo ummaddaad la hadlayso waa inaad ku xisaabtanta dawaabidka waxaa ka mida anlaa tufdiya almacluumatu ilaa sharin aw fasaad waxaad dadka u gudbinaysaa waa inaanu gaadhsiinin balaayo iyo dhib ay ku dhacaan dhib ay ku dhacaan xataa daliilka la sheegaya hadduu uga darayo waa laga daynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam in asxaabiyu xadiid u sheegay xadiidkaasi wuxuu sheegayaa qofka ashahataaba inuu janno gelayo dadka ma gaadhsiiyaa buuhi meeha gaadhsiinin buuhi inoo haykaasi hainoo qarsoonaadee haddaad tidhaahdo dadka kii ashahataaba jannuu galayaa bustaha isku laabanaya dee ashahaadanaya way nagu filantahe bakhaarkaygaan iska wadan buu kuleeyahy masaajidba tegi maaye markuu sii dhimanaya waa kii mucaas sheegay radia allaahu canh abi hurayre waxaa ka ansaxay xadiid saxeexa ah oo warinayo wuxuu idhi nebi maxamed waxaan ka hayaa laba jiraab laba shandadoodoo waaweyn baan ka hayaa buu idhi oo cilmi ah mid baanan furfuraynba buuhi labadaa jiraab ama labadaa oli ama labadaa sibraar mid ka mida ma furfuraya buuhi low bahattuhu fiikum la qutica haada albalcum labadaa mid ka mida haddaan soo furfuro un gurigaasaa lay kala goynayaayo dee alla ay ciqaabaya buui marka culimmadu waxay leeyihiin waa xaadiidta ku saabsan fitnada iyo aakhiru samaanka balaayooyinka dhici kara dhici doona iyo dadka ku lugle in la baahiyana dadka wax dhibihi ugu jira oo faa'iidaahi ma jiraan axaadiidta fitanka arrimaha fitanka ku saabsan weeye marka arintaasina waa inuu qofka wax baahinaya yidhaahdo waar horta dadka waxaanaad u baahinaysaa miyuu uga darayaa mise wuu doorayaa dembu u yahay laakiin ka sii daa iyo meeshaada ha la soo eego iyo meeshaada ha la xiiseeye iyo cadadka u badani ha daawado iyo lacag aad ku heshid fii sabiilihim guri arrimahaasoo dhan meesha ma yaalaan waxaa ka mida dawaabitka ijraa camaliyati tahabut shayga la yidhaahdo hubsiinada hubsiina halbaa la siistaabaa layidhi islaamkeennu waxa uu ka taagan yahay arrintaa meel adag waxaad sheegaysaa inuu yahay weeye wax sugan sida aayaddaa uu sheekhu idinku bilaabay muqadamada ilaahay ummaduu baaq u fidiyey ummaddii wakhtigaa nabiga joogay iyo ilaa akhiru zamaanka kuwa imanaya yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binabain fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin yaydaan ka murugoonino ydaan farta dhexda ka qaniinine waxa faafinaysaa run ha ahaado waxa faafinaysaa run ha ahaadoo qofka ka qaadanaysaana looga qaateen ha ahaado diinteennu waxay ku badbaado ilaahay ku badbaadiyey sanadkaa sugan dadka diinteenna inoo soo gudbiya silsilada sanadka ku jira qur-aan iyo xadiidba ilayna waxaynu ka halun iyadoo kutubtaa ku qorane wadad wada caadiliina oo isku xidhiidhsan cabdilaahi mubaarak raximahullah waxa uu lahaa taabicigaa jaliilkaahi alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa abtirsiimadaa loo samaynaya wixii la sheegayay akhbaar iyo waxyiga hebel baa igu yidhi hebelle hebel baa igu yidhi Eh, dhammaantoodna ay yihiin dad la xulay oo la shaandheeyey oo caadiliina arrintaasi diintay ka mid tahay haddaan taasi jiri lahaynna cid wale waxay doontay odhan lahayd oo iminka dee tilmuudka yuhuudda iyo baybalka nasaarada midna sanad ma leh waa munqaic iyo maqtuuc waxa loo yaqaano taasina markaa arrin aad iyo aad u muhiima weeye wixii la sheegayo inuu noqdo wax la hubsaday wax la hubsaday oo runnimadiisa la ogyahay aayaddaa ka sakow waxay ahayd arrin macruuf oo dadkii awliyada ilaahay iyo saalixiinta iyo ciddii alle ka amar qaadanaysaba had iyo jeer waxay sheegayaan runtaay ku dadaali jireen shimbir shimbiraha ka mida ilaahay u abuuray oo ka mid ahaa colaalkii nebi sulaymaan shimbirkaa hududka culamaadu tafsiir ay ku tilmaamaan ama dee aayadduba ay sheegayso ayaa markuu nebi sulaymaan u yimi isagoo tabay oo yidhi waar hududkii xagu maray waxa uhi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin meesha saba la yidhaahdaan ka imi war suganna waan ka hayaa eeg hadda waruun maaha warwarun lama shir imanaya binaba'in yaqiin war sugan nebi sulaymaanna intaa kumuu dayna wuxuu idhi sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin bal waabaanu kula hubin doonaa buuhi waxaad sheegaysaa inuu run yahay oo dee runlayaasha aad ka mid tahay iyo beenaalayaasha inaad ka mid tahay warku halkaasuu warka goboodiisa waa in la helaa oo uu dhabna noodaa maantana runtii waa arrin ay dhib ka jiro oo qofku waxaa laga yaabaa wax malamala ah iyo ismoosiis iyo bawsi waxa loo yaqaano ayuu maqaal ku soo diyaarinayaa iyo barnaamij dabeetana warar ku dhowdhow sida ay sheegayaan ama ilo xogogaala ama mar haddii lagu dhahdo arrimahaas waxa ay u taallaa inaan qofkaasi haynin macluumaadkii dhabta ahaa waxaa ka mida dawaabidka taxqiiqu alcadli waalinsaafi fii nashri almacluumati wa idaacatiha cadaaladda in la ilaaliyo marka wax la baahinayo ilaahay baa ina faro uhi ina allaha ya'muru biاlcadli waalixsaan waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba waidaa qultum baa layidhi markaad go-aan gaadhayso eed qaraar soo saarayso eed baahinayso waa inuu noqdo cadaalad maqaal haddaad sheegayso iyo hadal waa inuu noqdaa cadaalad ka ay isxigtaan ha u eexanin hana ka eexanin cadaaladun raac waidaa qultum facdiluu marka qowl odhanaysaan cadaaladda ilaaliya marka qofka wax calliqaya iyo qofka wax soo gudbinaya iyo qofka cod duubaya iyo ka wax qoraya cadliga waa inuu ilaaliyo oo aanu waxa la yidhaahda jawrka iyo xaqdarada aanu u tallaabsanin oo aanu u jahaysanin marka colaaduhu jiraan waxaa jira iyaduna dawaarid u gaara dadkii muslimiinta ahaa iyo waxaysaya waxa la yidhaahdo gaalada ama fitan baaba ka dhex taagan dadka muslimiintaa dhexdooda iyo colaado iyo cabsiyo markaana waa ijtinaabu nashri almacluuma allatii tu'addii ilaa irjaafi innaas waa in la ilaaliya war kasta oo nabadgelyada khalkhalin kara oo aan la baahinin waxaa laga yaabaa iminka iyadoo dalku iska degan yahay hal war haddii tv-ga laga sii daayo ama internetka lagu tuuro meeshaa dagaal baa dhici doona colaad baa ka bilaabi doonta in wax laba kala kacaan la shaqo tegi waayo iskuullada la fasaxo inflationkuna cerkaa maro dollarkuna kaco oo wax isku dhalaalaan maqaal beena oo cidi ay sii daysay daraaddeed alla taa wuu ka digoo nimanka munaafiqiintaana wuu ku eedeeyo wuxuu hi lain lam yantahi lmunaafiquuna waladiina lain lam yantahi lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad wاlmurjifuuna fi lmadiina lanugriyannaka bihim uma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila lain lam yantahi lmunaafiquun haddii aanay munaafiq u dhaaranaya ilaahay haddaanay munaafiqiintu iska daynin iyo kuwa qalbiga ka xanuunsanaya beenta iyo dacayadday faafinayaan wakhtiga dagaalada walmurjifuuna fi lmadiina murjif waa ka argagaxa dadka ku abuuraya iyo cabsida waan kugu sallidi doonaa buu ilaahay magaalada madiinana way ka qaxi doonaan waxaa ka mid ah irjaafkaas in aada loo buunbuuniyo awoodda gaalada iyo ciidamadooday macluumaadkooday ishooda iyo aragtidooday oo laga dhigaba siday riqaabada iyo eegmada iyo awooda tii ilaahay la siiyo oo dadka muslimiinta ah ayaa wax kastoo laga sheegayna hoos loo dhigo oo la daciifiyo wax yaroo caantayn oo liita markaad muslim ka warbixinaysa iyo awoodahooda iyo aad habkaa u dhigto gaalkana aad tafkiimiso ood iyo inuu balaayo kicinayo u ridayo arrimahaasina waa noocyada irjaafkaa ah. markaa dawaabidka wakhtiyada xarbiga iyo fitnada ayay taasina ka mid tahay dawaabitka waxaa ka mid ah waa soo kookoobaynaa aliltizaam bima yuqadim liljumhuur qofku waxa uu ummadda u gudbinaya isaga laftiisu inuu ku dhaqmo dadku wuxu sheegayaa ama wadaad ha ahaado ama madax ha ahaado ama mutacalim ha ahaado midkuu doonaya ha ahaadee qofka wax baahinayaa dadka waxbuu gaadhsiinayaa inuu ku saameeyana wuu doonayaa inuu ku saxana wuu doonayaa de isaga laftiisu waa inuu ku dhaqmaa oo dadku aanay arag isaga iyo warkiisaoo isweydaarsan dawaabidkay ka midta yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum nusuustaasoo dhan waxay tilmaamayaan qofka wuxuu sheegayu gudbinayu baahinayo iyo dhaqankiisu inay iswaafaqsan yihin oo aanu odhanaynin macluumadaydana qaado camalkaygana iska dhaaf waxaan kuu sheegun qaado camalkayga iska daa ma soconayso waxaa ka mida dawaabidka alfasaax inuu qofka wax gudbinayaa yahay dee waxa uu gudbinayaa si u wanaagsanaado qof gudbin karaa oo qof fasiixa oo baliiqa u yah oo aanu ku turunturoonaynin sideedaas oo kale hadalka waaya waxay yidhahdeen qofka fasiixa ahay waxa weeye qofka gudbin karaya waxa gudihiisa ku jira qofka bani baa la yidhi inta uu xafidsan yahay ama aqoonta uu qaybsan yahay iyo waxa kala badan intuu sheegi karo mar walba waxa badan intuu maskaxdiisa ku jirtaa badan waxa ka yar intuu gudbin karo sidaa daraaddeed baa dadka qaarkood uu ku odhanayaa niya waxaa waan garanaya laakiin waxa igu adag siaan kugu sheegi lahaa way dhacdaa soo marka waxay idhahdeen qofka mutakalimka ah ama fasiix ahi waxa weeye alladii yastatiicu an yucabira camaa fii damiiri qofka awoodi kara wuxuu qabo inuu kusoo gaadhsiiyo oo si sahlan uu ku soo gaadhsiiyo qofkaasaa aftahan la yidhaahda ama codkar sidaa daraaddeed baa nebiyullaahi muusa calayhi salaam markuu ilaahay yidhi ummadda u iclaami xaqa oo gaadhsii waxa uhi waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qowlii ilaahay ow guntinta carabkayga ku jirta bal ii furo aan codkar noqda jalaq yar buu lahaa oo hadalkiisa si ka yara dhigi karta marka wuxuu ilaahay mid aftahanahoo codkar ah ilaahw iga dhig macnaha caqliga cilmigu ku xambaarsan yahay wuu weyn cabashadiisu carabkay la xidhiidhaa wayadiiqu sadrii walaa yantaliqu lisaanii fa arsil ilaa haaruun marka arrimaha qaarkood baanan gudbin karayna walaalaha iga caawiye bal isna rasuul ka dhig buu buuhi haaruun ergadana waa laga aqbalay waxaa ka mid a ah dawaabitka assamaaxu lilaakhariina bilxadiid in dadka kale aad u oggolaan karto inay wax gudbiyaan oo ay gaadhsiiyaan oo aanad odhaninun sidii shuuciyadda i dhegaysta anaa daldalaye dhegayse amaha dhegaysanin anigu waan wadayaa aamusa dadka kale waxay macno samaysaa waxaad baahinaysaa inaad iyagana siiso xaq iyo baadil mid kastaba ha sheegee wixii baadilkoodaana waa laga jawaabiyo waa la deedifayn mowqifkiisaa la ogaan doonaa wixii uu dadka hadhow afka u dhuubi lahaa uu si hoose ugu sheegi lahaa fagaaraha ha la keeno fagaaraha laga jawaabo sidaa daraaddeed baa rabbi wuxuu hadal siiyey oo uu jawaabtii u oggolaaday ibliis allaciin yaa ibliis maa laka anlaa takuuna maca asaajidiin qaala lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaalin min xama'in masnuun tood buu ilaahay u furo wuxuu ihi adigan diiday inaad u sujuuddo nebi aadan markii malaa'igtu u sujuudeen maxaa ku helay miyaad xanuunsanaysaa ma cudurdaar kalaa jira dee naxligiisii iyo nashuushadiisiibuu ka sii daayay ilaahayna wuu jawaabo halkaasuu ku nacdalay arrinkii ibliis meel baa lagu tiiriyey marka lagama aamusin si aanu dadka ugu neefinuune wuxuu qabo horaa laynoogu sii sheegay waxaa ka mida dawaabitkaas alicraadu can iljaahiliin dee haddaad waxbaahinayso qof waloo dhawaaqaba ha la tirsanin ila mistaaqiyadda arrinkaaga hoos u dhacaye haddaad wax sheegto oo kii wala jawaababa aad la wado un waxaa dhici kara in wasnigaagu hoos u dhaco ilaahay baa wuxuu uhi fastac bimaa tu'maru waacrid can ilmushrikiin innaa kafaynaaka almustahzi'iin anaaba kaaga filana kuwaa waxba ha la tirsanine warkun caddee baa layimi dawaabidka waxaa ka mida marka la eego cidda wax baahinaysa hadday dumar tahay dumarku ha dhegaysteen oo isu diyaarisay iyana inay wax baahiso qofkii dhadiga ahaa muslimadda ahi inay aadaabtii sharciga ahayd ilaaliso indhihii oo xaaraanta laga haysto raggii ajaanibta ahaa ee aan gayaanka gayaanka ahaa oo aan gooni lala noqonin aliltizaam bilibaasi sharci dharkii wanaagsanaaye iyo xijaabka shuruuddiisii in la ilaaliyo cadamu lkhuduuci bilqowl hadalkii niiqniiqda ahaa ee ragga lagu soo jiidanayay quluubtooda in la iska ilaaliyo hadday tahay qowl iyo haddii ay tahay ficil iyo haddii ay tahay asturnaan aadaabtii islaamka inay gabadhu ilaaliso waxaa ka mid a dawaabitkaas taxdiidu lmusalaxaat wa tasmiyat lashyaai bimusamayaatiha dadka muslimiinta ahi inay ka duwanaadaan ummadaha shisheeye xagga eray bixinta iyo arrimaha xaqaa'iqooda la eego waayo isku mowqif ma ihin isku maqaalna ma ihin isku miisaanna ma ihin nimanka ummadaha gaale ee adduunyada ka yeedhyeedhaya ka dhawaaqaya waxaa laga yaabaa wax badan inaynu ku kala duwannahay dee waaba xaqiiqo dhab oo jirta oo qof gaala ah iyo qof muslima markaa kolka wax la baahinayo musalaxaadkii eray bixinteenna waa inaynoo gooni noqdaan ilaahay baa isagoo ka warramaya wuxuuhi waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard qaaluu innamaa naxnu muslixuun alaa innahum hum lmufsiduun walaakin laa yashcuruun bal adeegade qolada laga warramaya waxa weeye marka la yidhaahdo waxaa kharibina waxay leeyihiin dee annagaaba wax saxaynaba annagaaba wax saxayna kii aad sixi lahayd baa kule anaa ku saxaya dee isku mustalax iyo eray bixin ma noqon karno waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaas qaaluu anu'minu kamaa aamana sufahaa marka la yidhaahdo sida asxaabtu u rumeeyeen idinku u rumeeya waxay leeyihiin maya iimaankoodaasi waa iimaan khaldana iimaanka iyaga hagaagsan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacinaa waquuluu ndurnaa laba eray baa layi kala doorta oo eraygaasina waxbuu keeni karaa shisheeyuhu uu soo sallaysto oo laydinku dacaadeeyo waa laba erey isku macnaa laakiin mid shisheeyaha ku soo gabban karaa raacinaa laakiin undurnaa isticmaala maadaam kan la soo sallaystayoo niman ay markaa madmadow soo geliyeen warka caddeeyadade marka waxaa loo baahan yahay qofka iclaamiga ah ee wax gudbinaya inuu noqdo zayal xaaris ama ninkaa geyrkiibarka laydhaa oo kale uu la mid noqdo qofka waashmaankae halka albaabkaa taagan ma qofka madaxdaa u taagan ama qofka maalqabeenka ah iloo soo gelayo saasuu dadka u kala eegayaao wuu yaqaanaa ka daakhilka laga ogol yahay gudaha iyo ka kale markaas saasuu intaa iyadoon cidiba u sheeginba wuxuu leeyahy kan odaygu wuu ogol yahay wuu soo daynayaa iyadoon hadda laba farinba ka kale wuxuu leeyahy iska joog iska joog wuu biisi weeye <laughs> waa mashquulsan yahi <laughs> marka haddaan intaasoo kale odhan kari weyda xagga akhbaarta oo aad tidhaahdo iyadoo muslimka loo jeedo argagixisada iyo irhaabka iyo marakudhaga iyo mitidka iyo iyadoo falastiintiiyo yuhuudda ay saystaan ayaad erayadaa u isticmaalaysaa falastiinta kuwii yuhuuddumad inoo soo naqisha ama inoo soo qaada wax alla waxaasoo eray bixina la isticmaalayo dhan muslimkaa loola jeeda adna waad nagu soo hurgufaysaa idan musalaxaadka shisheeyaha iyo dadka muslimiinta way kala duwan yihin aynu arkayna qur-aankuba ina barayo wixii iyagu ay ku dhawaaqayaan ama ay ku yeedhinayaan ama ay dadka u laqimayaan inuu ka duwanaado keenu waxaa ka mida dawaabitkaas tajanubu taxriif waasalaamatu min atanaaqud qofka wax baahinaya inuu iska ilaaliyo taxriifka inuu dadka warkooda ku tunto ama xaqiiqada isku dayo inuu jarjaruu qariyo qof baa wax jeedinaya waxaa jira waxa la ydhaha amaanat akhbaarta iyo aqoontu waxay leedahay ammaano loo baahan yahay in la ilaaliyo markaa qofkan isaga ahay isagoo dareenkiisa eegaya ujeeddadiisana fushanaya wuxuu talfiiq ku samaynayaa uu isu gurayaa khudbaddan ama war oo qof uu sheegay inta uu doonayo oo yaroo googo marka intaa la isu keeno nooc kale soo baxaysa markaasaa qofku wixii uu wada diidanaa buu soo ururinayaa meeluhu waxaan ku ogolaadayna wuu ka wada saarayaa qofkiiba nooc kale u ka dhigaya soomaydaan arag katin wax laydhaa baa jira iminka iclaamku waa jarjarid hadduu hebel hadalkiisaa isa soo wada raaciyo ama qoraalkiisa waxaa la odhan lahaa sidaa uma jeeda sidaas uu jeedaa laakiin hadduu intan yar isugu keen keeno ama kliibiskan yaryar waxaa soo baxaya hebel nooc kale ah marka arintaasi waa nooc taxriifa nooc khiyaamo ah weeye oo xaqiiqadii la weydaartay ilaahayna wuxuu uhi faman badalahu maa samicahu fainamaa idmuhu cala aladiina yubadiluuna ina allaha samiicun caliim qofka bedela isaguu saaran yahay dembigiisu kaa bedelay buu saaran yahay ee fitnada halkaa ka abuuray ee qofka mowqifkiisii bedelay waxaa ka mid a dawaabitka sharciga albucdu can atacmiim albucdu can atacmiim qofku markuu wax sheegayo waa inaanu dadka ku caam yeelin reer hebel baa caynkaa yeelay koox hebel baa sidaas gobol hebel baa sidaasa qowmiyad hebel baa caynkaas waxaa tacmiimka la yidhaahdaa waxay sheegaysaa jahli iyo badownimo hadday reer hebel yihiin hadday koox hebel yihiin iyo haddii ay deegaan hebel yihiin iyo hadday xisbi hebel yihiin inta midnaba isma raacsana shar iyo khayr dadku iskuma raacsanaa marka waxa tacmiimka la yidhaahdo way ka hadhan tahay waxaa la ydhaha iclaamka in cid wax lagu caam yeelo ilaahay baa wuxuuhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeed ma qaado dadkan aad sheegayso qaar baa waxaan diidan qaar baa beri ka ah adugu isxambaarka ka daaya isku xambaarin dadka nimanka yuhuuddaa ah qur-aanku sidaynu ka soo warrannay aad buu soo bandhigay xaqaa'iqooda iyo xumaantooda haddana in yar oo wanaagsan oo ku jirta si gaaruu ilahay u calaamadiyey wa min ahli lkitaabi man in ta'manhu biqindaarin yu'addihi ilayk ahlu kitaabka sidaa looga warramay xumaantooda waxaa ka mid ah dad ammaano leh yay badaaninba in ta'manhu biqintaar haddaad xoolo fara badan iyo qasnada ku aaminto yu'addihi ilayka yuhuudi waxaa jira ammaano le buu lahay nimankaa wada tuurina qaar ammaano le jira oo la aamini karo markaa iyaga oo naadira oo boqolkiiba nisbe aada u yara xagga khiyaamada way ku dheereeyaan ayaa haddana intii yarayd qur-aanku uu si gaara u calaamadiyey waa min cadaalati alqur'aan markaa qadiyaddan iminka intoo meelaha la isla soo taago ama odayaal ama cid waxbaahinaysa ama siyaasi ama cid hadlaysa ay tacmiimka samaynayso wax aan wanaagsanayn wey waanay khilaafsan tahay aadaabta dawaabidkiina way ka baxsan tahay waxaa ka mida dawaabidkaas athiqatu bilfikri aladii yaxmiluhu almursil qofka waxa fikirka uu baahinayo waa inuu ku qanacsan yihin ku kalsoon yihin haddaanu ku kalsoonayn yuu soo bandhig inuu marka horeba yahay laa takuni maca waa xadiid daciif laakiin waxa uu saxiix ku yahay maqaalatu ibni mascuud cabdilaahi ibni mascuud inuu hadalkiisii yahay baa saxiix in xadiid nebi lagu sheega waa daciif cabdillahi ibni mascuud baa wuxuu leeyahay kun caaliman aw mutacalliman walaa takuunanay maca waxaad noqotaa qof aqoonta gudbiya ama qaata laakiin nacamla daba socda oo laga dhexadlaha noqoni marka inaynu noqonno sidaa aynu hore u soo xusaynay xaggana loo batay inuu qofkii soo gudbiyo ama raaco iyadana wax saxa maaho aadaabta way ka soo horjeedaan waxaa ka mid a dawaabitkaas alibticaadu can alfitani waalidiraabaat wakhtiyada fitanka uu jiro wixii dadka kicin kara in laga feejignaado taana hore aynu usoo xusnay waxaa ka mid a cadamu ifshaa'i asraari lmuslimiin sirta muslimiinta inaan la baahin dowladoodaa sirle leh milatarigoodaa sir leh dhaqaalahoodaa sir leh caafimaadkoodaa sir meel walba sirta dadka muslimiinta ay leeyihiin qofka iclaamigaa ama wax gudbinayaa inuu baahiyo waa xaaraan mana banaana dawaabidkiina wuu ka baxay asxaabi beder xaadir oo xaadir ibnu abi baltaca la odhanayay waa halkii laga raacay ee laga qaniinay suuratlmumtaxina suuradda laydhaha o arrinta aada uga warramayso asxaabigaasi wuxuu isku dayay inuu iclaamiyo oo uu baahiyo sirta ay leeyihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo muuminiin oo uu reerama ka gaadhsiiyo in yaroo koobanuun ee maxaa ka raacay suuratu almumtaxina baad akhriyi doonta yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wacaduwakum wliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bimaa jaa'akum min alxaq ilaa aakhir alaayaat marka taasina wax maaragtay xor loo noqon karo la baahin karo iyaduna maaha aha waana taa aynu aayaddii hore aynu soo akhrinayna ay ka warramayso waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw ilkhawfi adaacuu bihi asraartii xarbiga iyo dagaalka iyo milatariga wey marka taa waa la qarinayaa taana waa la sheegayaa taas waa lama taabtaan dabcan shisheeyuhuna way leeyihiin ummadaha gaaladu meelo aanay taaban karin iclaamkoodu maxkamad lagu soo taagayaa jira waxaa ka mida dawaabitkaas cadamu lwaqiicati fii acraadi lmuslimiin inaan la dhex dabaalan oo aan lagu dhicin sharafta dadka muslimiinta ah dadka muslimiintii waxay leeyihiin xuquuq wa karaamaat wa xurumaat xurmo iyo sharaf iyo karaam uu leeyahay qofka muminka shahaadanaya alla yaqaanka ama guud ahaanba dadku xurmada qofka muminkii taa muqadasaadka iyo kacbadoo kale laminta waa lama taabtaan marka adiga oo iskhilaafteen daraaddeed ama adiga oo ka aargoosanaya daraaddeed seefta iclaamka ha ku dhufanin ama adigoo ku maalayaba way dhacdaaba in la ydhaha hebel maqaal ku sii daa ama warbixin iyo ribood ka diyaari si uu kuugu hogaansamo ama lacag iyo qaxwo kuu siiyu kuu laaruushu kuu qalin kumaal baa la ydhaa ama maqaal kumaal hadduu qori kumaal jiro qalin kumaalna waa jiraa marka taasina waa wax aada iyo aada u liita qofka waxaad wax ka sheegi kartaa markaad garsoorka hortiisa taaganta hadduu adiga gafkaa galay ama ummadda gafka galay haddaad doonayso inaad wax ka sheegtana u naseexe laakiin qadiyaddaa hadafku uu yahay qofki laga aargoosto oo iclaamka la geliyo ama sidaa gaaladaba aynu kaga soo warramaynay qofka la fadeexadeeyo waa arrin iyadana ee dawaabidkii ka baxsan ilaahay baa wuxuu uhi waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bikayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa iiman mubiina rag iyo dumarba dadka shahaadanaya kuwa dhibaya waxay xambaarteen been abuurad weyn ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin buu ilaahay qofka isku daya walaalihii inuu fadeexadeeyo ilaahayna isagu fadeexadeeyaabuu marka hadafkan ah in cid la fadeexadeeyo ama sanqar iyo saama la daba jiido oo laga daba qayliyo si looga aargoosto si ahdaaf kale looga fushado waa dhaqanka shisheeyaha iclaamka shisheeyuu dhaqankuu leeyahay weeye laakiin aadaabta iclaamka islaamiga ma aha idan markaa inahaa labaatanka ku dhow ayaynu ku soo ururin karaynaa dawaabit aliclaam asharciya intaa iyo inka badan oo kalena way jiraan oon filayo inay maaragtay sii gudbin doonaan culimadu laakiin halkaa waxa ka soo baxay wax waa la sheegi karaa ummaddana wixii ay dareemayaan waa loo gudbin karaa laakiin laabudda min aadaab aadaab iyo akhlaaq iyo anshax fiican oo la ogol yahay oo ka ray ah in laga reeyo aan laga darin tan la doonaya waata wahada ma aqulu astaqfir اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu